wada mushaarakaynayno waxaa weeyaan rasuulka raacitaankiisa iyo sunnadiisa ku dheganaanshaheeda itibaacu rasuuli calayhi salaatu wasalaam wa nusuulu sunnatihi rasuulka oo la raaco iyo sunnadiisa oo lagu dheganaado ikhwati fillaahi waa mowduuc weyn weeyaan oo raacitaanka rasuulka markii laga hadlahayo ama sunnadiisa iyo diintiisa qabsashadeeda laga hadlahayo waa mowduc diintii o dhana weeyaan eh, laakiin waannu isku daynaa inaan soo yar khulaasayno kadib waxaan kow ka dhigaynaa oon ka bilaabaynaa tacriif weyn iyo meelo kale u mayno sunada waxaa sunno la yidhaahdo markii xadiidka la joogo ama shareecada islaamka markii la tacriifinhayo sunno waxaa kaloon u gudbaynaa nusuusta ku soo aroortay oo qur'aanka ah oo ka hadlaysa raacitaanka rasuulka aaniyan iyo axaadiista ka hadlaysa raacitaanka rasuulka kadibna haddana salafkii hore saxaabadii taabiciintii ahamiyadda ay u lahayd iyo si ay u dardaarmi jireen iyo siday isgu tacallujin jireen had iyo jeer inay raadka rasuulka ay ku daydaan oyna wax kale oo bidca ama wax khilaafsan ayna la imanin baan haddana insha allahu tacaala aanu isku daynaa kadibna waxaan ku xujsiinaynaa fawaa'idda ay leedahay qofku hadduu rasuulka ku daydo oo qudwa uu ka dhigto oo miisaankiisao dhan camalkiisa iyo ficilkiisa iyo hadalkiisaba rasuulka uu miisaanu u noqdo fawaa'idda uu helayo ummaddaa fawaa'idda helayso ama shakhsiga faa'iidadu helayo iyo natiijaduu helahay ee eh, qiimaha badan baanu wax ka taabanaynaa halkaasaan insha allahu tacaala ku gabagabaynaynaa ikhwaanii waxaa weeyaan sunno markii la yidhaahdo luqa ahaan aariiq weeyaan waa wado weeye saa darteed baa shareecadeenna islaamka sunnada rasul marki lalehay waa wadadii rasuulka wey laakiin markay ahluxadiidka sii qeexahayaan sunno waxaa looga jeedaa ariiqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay noqonaysaa wax allaalay wixii rasuulka ka sugnaaday maa habata canhu calayhi الsalaatu wasalaam oo min qowlin aw ficlin aw taqriirin bay noqonaysaa sunnada nabiga waxaa la yidhaahdaa oo wax allaalay wixii rasuulka ka sugnaaday oo hadal uu yidhi ah ama ficil uu sameeyey ama ficil intay saxaabadii sameeyeen asna uu ogaado hortiisa lagu sameeyey ama hortiisa laguma samaynina intii la sameeyey baa loo soo sheegay oo markaa uusan waxba ka dhihin oo maarata ka aamusay intaasoo dhanba markaa iyo noloshiisii iyo waxaasoo dhanba sunnadan calayhi salaatu wasalaam bay noqonaysaa idan meeshaanu maanta u dalnana waxaa weeyaan raacitaanka rasuulka la raaco camalkaada iyo ficilkaada iyo qowlkaada iyo ictiqaadkaada iyo noloshaadoo dhan aad ku baysgaraysay dariiqadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu dhahaan markay sharxaayaan qof kasta oo muslim ah iyo gabadh kasta oo muslimad ah waxaa waajib ku ah aliltizaamu bima saxa can rasuuli illahi calayhi salaatu wasalaam inuu ku dheganaado qof kasta oo muslima ah, rag iyo dumar wuxuu doono ha ahaado wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam diinta ka sugnaatay oo qur-aankii rasuulka lagu soo dejiyey iyo axaadiidtiisii inuu ku dheganaado dariiqadii rasuulka uu qabsaba waajibba qof kasta ku tahay waxaad dhihi waan ka soo fikiri mar haddaa muslim tahay waan ka soo fikirayaa iyo culamo fiicin aniga iyo bal cido kalena waxbaa ka soo dhowaysan majaal meeshaa kuma leh nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam noloshiisii iyo habkii u dhaqmi jiray cibaado hadday noqoto iyo mucaamalo iyo akhlaaq iyo ficil waxoo dhan ina asaga miisaan ka dhigati oo arrintaas aad ku dadaashi waa waajib qof kastoo muslima saaran wey saas darteed waxaa la yidhaahdaa waajib bay ku tahay qof kastoo muslima maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa uswa dayasho weeye ciddi lagu dayanayo waa asaga qudwo weeye lannahu calayhi isalaatu wasalaam huwa aluswatu alxasana weeye waalqudwatu liman aamana biاllahi walyowmi alaakhir dayashadii iyo hogaanka lagu dayanayo weeye asaga calayhi isalaatu wasalaam saa darteed ba waxa leeay fakullu turuq waddo oona waddada nebi maxamed aan ahayn calayhi isalaatu wasalaam masduudatun waa mid xidhan weeye way kale oo furan ma leh inta kale ee haywey-a wado kaleo waddadii nebi maxamed ahayn waa masduud wey ama meeshay ku dhammaanaysa waa xero shaydaan wey bay ku dhammaanaysaa ilaa maa fataxahu rasuululahi calayh salaatu wasalam rasuulku wuxuu furay oo biamrin min allahi subxaanahu wa tacaala waxyi xagga alla ooga yimidna uu ku furay mooyaane maxaa yeele alla subxaana wa tacala wuxuu leeyahay wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa rasuulku wax aanaa waxyihayn kuma hadlo idan waa wax loo waxyoodo ficilkiisan camalkiisan oo dhan iyo cibaadaadkiisan iyo waxa samaynayo o dhan wax loo waxyoodo wey idan wadooyinka kaleo dhan way xidhan yihiin ilaa waddadan rasuulku uu furay mooyaan amar min allahina muu ku furay qur-aanka ilaahi subxaana wa tacaala haddaanu wax ka soo qaadan alla wuxuu lehay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu waa alla subxaana wa tacala uu leh war wax allaalo wuxuu rasuulka idiin keenay oo diin ah oo wanaag iyo khayr ahaa qaata wuxuu idinka reebeena ka hada waa meelaha diinteenna oo dhan aayaddaasay ku idisha ama xadiid ha lagu sheego ama qur-aan ha lagu sheego aayaddaasa waxoo dhan soo ururisay wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu war wax allaali wuxuu rasuulka idinla yimaado oo akhlaaqa ama ficil iyo actiona ama ictiqaada ama wax rumayna ama akhbaara ama akhlaaqiyan waxaasoo dhan uu rasuulku idin keenay qaatale oo ila amre awaamir waxa amar laydin siiyey iyo wixii lamidka o dhan wax wuxuu rasuulku idinka reebayna ka hadhaale ka hadhaale waaba khulaasadii saasay noqonaysaa rasuulka raacitaankiisa wuxuu ku yidhi same ood samaysi wuxuu yidhi ka hadna aad ka hadhi khulaasadii o dhan halkaas diinteenno dhan imanaysaa waxaa kale ilaahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa in badan buu kaga hadlay itibaaca itibaacu sidiisa waxaad ogaataan waa wax kaa horeeya ood ku dayanaysa ama shaksi daatadiisa bidhaantiisa kuu muuqata ha ama shay hortaa la sameeyo oo weligiisa raacayso saa darteed ba waxaa wuu ka sahlan yahay shayga lagaaga horeeye ood tiigsanaysi inaad ku dayatay aad bay u sahlan tahay laakiin shay aan lagaaga horreynin la imaanshahiisu waa adagya sacb wey hayweyga labisa iyo jidka la sameeyey ku haddii lagu jid la hagaajiyey ku wuu sahlan yahay laakiin samayntiisu ma sahlan shaqo badan buu u baahan yahay ama meelaad jidba aan ahayn haddii lagu yidhaahdo mar oo maanta magaalada intaad ka safartid magaalo hebel aad jidka la mari jirayna lagu gara mariyo oo lagu aada marin oo la yidhaahdo halkan ka cabir tacbiirkaadu wuxuu keeni karaa dhib badan buu keeni karaa laakiin jidkii lagu sameeyey ee hortaa laga shaqeeyey mar haddii lagu yidhahdo aad buu u sahlanta idan barashada iyo itibaacu waxaa weeyaan inaad raacdi liman qablaka dad kaa horreeyey inaad ku dayid tabiici taabic iyo matbuuc baa la yihahda hataa naxwada iyo luqada way ku jirtaa taabic shay shay kale raacahaya matbuucna shaygii la raacahaya wey idan axkaamtiisa kii ka horreeyey buu qaadanaya idan raacitaanku wuu sahlan yahay wix hortaa la sameeyey ama samee iyo qaabkii lagu u samee inaad u samays xisaab laga shaqeeyey laba laba maarata ku dar lagu baray laba laba lagu daray afar bay noqon afar afar lagu daray sideed wax horaan laga shaqeeyo sahlan wey laakiin hadda la iman haddii la yidhahdiga aad bay adag tahay saa darteed diinteennu wax hor la samey laguma lehe wax la sameeyey ama laguu sheegay qaabka loo sameeyo oo ugu sahlan wayga iyo wayga iyo waygaa mar lagu weeyaan waxaan raacayna waxna laga kari leeyahay ama nalagu kari leeyahay war waygan mara wey kan waa ka ugu sahlan halkaa mara ama wix intaa ka sokeeya khatar bay keenaysaa marka ilahay qur-aankiisa rasuulka raacitaankiisa in badan buu ku sheegay intaana gelin hataa acmaasha qofka camalkiisa la aqbalo ama asixitaankiisa laba shardi bay culimmadu uxidhayaan kow waxaa ka mid a ah ikhlaaska ikhlaaska baa ka mida ah inuu qofku ilaahay dartii waxaan ugu samaynhayo ta labaadna waa itibaaca weyan rasuulka inuu kaga dayanhayo inuu rasuulka kaga dayanhayo weyan ka labaadna oo itibaaca nabiga calayh salaatu wasalaam mutaabaca almutaabaca iyo ikhlaas weeye laakiin ikhlaas haddaad la timaadid mutaabaca laakiin aan ahayn oo qardajeexa iyo meelo aan lagaaga hormarin aad iska maraysi iyo mukhaalafo rasuulka aad gara martay waxba kama jira camalkaadii marka ilahay qur-aankiisa in badan buu kaga hadlay wuxuu alla subxaana wa tacaala uu leeyahay suuratu ali cimraan oo kale aayadda ku jirta wuxuu leeyahay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum wallahu gafuuru raxiim aayad cajiiba ah weyaan xaqiiqatan macaanideeda daqiiq ah laga dhammaanayn alla subxaana wa tacaala muslimiintii buu la hadlahayaa ayagu la imtixaamaya waa dad sheegteen inay rasuulka jecel yihiin dhammaanteenna waxaan sheeganaynaa rasuulka jacaylkiisa dhammaan saan onahay qof kastoo muslima qof dhihi rasuulka waa nabcahay waa naadir ilaa ma jirto laakiin jacaylku qof kasta wuu sheegan karaa laakiin markii miisaanka la saaro yaa bayna asamaa'i waalardi buu jacaylku noqonhayaa alla wuxuu leeyahay qul in kuntum qul waxaa taraha nabi maxamedow in kuntum haddaad tihiin dadkiina muslimiinta tuhibbuuna allaha alla jacaylkiisa kuwa sheeganaya haddaad tihiin oo rabbi baanu rumaynay rabbi baanu u hogaansannahay rabbi baanu jecelnahay aad sheeganaysaan dhab hadday idinka tahay fattabicuunii isoo raacda halkaasaa lagu kala garanhayaa maxabbada ilaahay qofka sheeganaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam raacitaankiisa intay dhan tahay baa laga fiirinaya shaqada hadduusan ku lahayn jacaylku ilahay u sheeganaya waxba kama jiro qul in kuntum tuxibbuuna allaha war alla kalgacaylkiisa haddaad sheeganaysaan oo waxaan dhab idinka yahay fattabicuunii anay soo raacay ugudayda haddaad anay isoo raacdaan maxay abaalgud u helaysaan yuxbibkum allah ilahay baa idin jeclaanay waxaad raadinaysaan wax ka weyn baad helaysaanba oo waxaad sheeganaysaan ilahay baan jecellahay waa allah idin jeclaanaya nabi maxamed haddaad soo raacdaan intaa keliya laydinku dayn maayo wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinnana waa laydin dhaafaya alla wuu dhaafaya wallahu afuur raxiim alla subxaana wa tacala wli ayadan ibnu kaiir raxmatullaahi caleyh markuu tafsiirinayo wuxuu leeyahay aayaddanu hadihi laaya xaakimatun calaa kulli man iddacaa maxabat allaahi subxaana wa tacaala waxay aayaddan maxkamad u tahay oy xukumaysaa oy miisaan ay u tahay qof kasta oo ilaahay kalgacaylkiisa sheegtay qof kasta oo muslima oo kalgacayl ilaahay sheegtay bay aayadda waxay ku walaysa huwa cala ariiqati almuxamadiyati nebi maxamed ariiqadiisiina aan ku taagnayn bay aayaddan xukumaysaa qof kastoo maxabada ilahay sheegta laakiin nebi maxamed waddadiisiin aan la soconnin oona raacitaankiisii iyo waddadiisi aan haynin bay aayaddan xukumaysaa fainahu kaadibun fii dacwahu fii nafsi alamri buu leh dacwada iyo sheegashada uu sheeganaya waa been waxba kama jira beenaalo weeye yani ilahay baan jeclahay waddadii nebi maxamedna ma soo raacin waxaa weyaan maxabadiisa waa maxaba beena weyaan ilah ma jeceshaha nabi maxamedtee raacdaa markaasu wuxuu leeyahay xataa yatabica asharca ilaa sharciga uu ka raaco almuxamadiya shareecadii nabi maxamed ilaa uu ka raaco sheegashadiisa wadiina anabawiya diintii nabi maxamed ilaa uu ka raaco fii jamiici aqwaalihi wa afcaalihi intaasoo dhan dhammaan ficilkiisa iyo hadalkiisa iyo wixiisao dhan ilaa u maaragtay uu arrinta ka sameeya saa darteed culm kair ayadaas waa soo sharxaaya arrinkaa ninka sameeya madaxa dariiqadiisa raaca wuxuu helayaa faqad xasana lahu fawqa matluubihi waxa uu raadinaya wax ka walba helay maxabadii ilahi subxaana wa tacaala xaalkuna iyo arrintuna inaad wax jeclaati waxaa ka weyn in lagu jeclaado oo ilahi subxaana wa tacala adigu ku jeclaado ilaa maaragtay wax fara badan oo halkaa ka sii wada ibnu kaiir raxmat ullaahi calayh idaa ikhwati fillahi aayadda waxayna tusinaysaa jacaylka ilaahay subxaana wa tacaala la jecel yahay waddada loo maray waa nabi maxamed raacitaankiisa kadalika culamadu waxay leeyihin ibnu kaiir asagoo aayadda sii waxay daliil u tahay calaa ana asunata hiya ariiqu lmuusilu ila allahi subxaana wa tacaala sunnadu waa waddada kelia ah ee u furan ee qofka muslimka u furan ee ilahay gaadhsiinaysa ilahay kugu xidhaysa maxabada ilahay aad ku helaysa iyo wixii lamidkaa wey waa waddada keli ee furan weeye asunatu hiya aariiqu lmuusilu ila allahi subxaana wa tacaala waa ariiqa qofka gaadhsiiye ilahi subxana wa inta kale ee wada ee furan waxaa weya waa wadda meel kale ku gaadhsiinaysa wey wa ana hayraha raddun calaa saaxibihi waddadaas sunnada nabiga ee ilahay ku gaadhsiinaysa mooyaan wixii kaloo wadda oo dhan saaxiibkii la yimid baa dib loogu celinhaya waxaa kaloo iswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira waa alla subxaana wa tacala war waxaa idinku sugnaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uswatun xasana dayasho aad iyo aad u fiican baa idinku sugnaatay nebi maxamed waa kee cidda ugu sugnaatay liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira ilaahay qof maaragtay rajaynaya la kulankiisa iyo qiyaamada inuu la kulmahayo oo ilaahayna subxaana wa tacala in badan xusay qofkaasay maaragtay ugu sugan tahay qofkaasay ugu sugan tahay inuu nebi maxamed ku daydo laakiin qof aan rumaysaynba ku daya la dhihi maayo saa darteed bay culimmadu aayadda markay ka hadlaayeenba waxay dhaheen tafsiirkeeda aayaddan iyo aslun cadiimun fi ta'asi birasuuli illaahi calayh salaatu wasalaam waa asalka gundhiga iyo bayska u ah dayashada rasuulka calayh salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana lii waa dayasho fiican baa nebi maxamed idinku sugan idan asal iyo gumbigii bays bay u tahay dayashada rasuulka calayh salaatu wasalaam xagga aqwaashiisa iyo ficilka iyo xaaladiisa oo dhan dhammaan inay maaragtay lagaga daba nabiha calayh salaatu wasalaam bal aayaddan suurat alaxzaab aayadda labaatanaad weeyaan wuxuu ilaahay kaga hadlay huwantii iyo nimankii issoo bahaystay markay madiine kusoo duuleen aayadihii ka hadlayay way ka mid wuxuu ilaahay amrahayaa inay nabiga ku daydaan amara allahu subxaanahu wa tacaala annaasa bita'asi binabiyi calayh salaatu wasalam yowma alaxzaab maalinkii huwantii iyo dayqi iyo yimid in rasuulka lagu daydo xaggay kaga dayhna fii sabrihi sabirka uu sabrahayey iyo culayskaa soo fulay uu ku sabrahayey wa musaabaratihi wa muraabatatihi difaaciisa iyo adkaysigiisa uu ku adkaysnaa dhufayska uu ku jiray in lagaga daydo iyo mujaahadatihi naftiisa uu la dagaalamahayey iyo cadowgaba intaba uu hortaagnaa iyo intaasoo dhan uu ku sabrahayay in lagaga daydo iyo waintidaarihi sugitaankiisa uu sugahayey alfaraja min allahi caza wajal idan ku daydaaliya aayadda waxay ka hadlaysaa axzaab bay ka hadlaysaa maalinka ilaahay uu ka cabiray adduunyadoo dhan idinku adkaataa lii watadunnuuna billaahi dunuun baa lii oo ilaahayna malayaal fara badan oo xunxun a ilahay u malayseen inaad dabar go'aysaan aad u malayseen munaafiqiintiina ay maalinka ka faa'iidaysanayeen ay lahaayeen waa maalinka ugu dambeeyey nabi maxamed iyo saxaabatiisa aana sheegooda dambe aan la qaadayn kumayaal gaaladii ay soo bahaysatay reer quraysh iyo kayrkooda idan midiina maanta cagtaa la marinayaa wax dambeoo dhaqaaqina male ay munaafiqiintu ku sheekaysanayeen watadunnuuna billaahi dunuun waa alla subxaana wa tacaala heerkaa maalinkii la gaaray weeya marka laleehay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana yaa laleehay maalinkaas waa maalinka soo degaysa ee ka sheekaynaysa kudaydaa lele xagga sabirka iyo xagga adkaysinka iyo xagga sugitaanka farajka ilaahay iyo ilaahay inuu mahraj u furo uu sugahayo rasuulka ala sl degdegaynin intaasoo dhan kaga daydaale mid walaal waxaa laga qaba dhibaato marka kusoo waajahda oo dhib kugu yimaada faqri caruur la'aan cadowku qabsada sijni iyo xarig lagu xidho iyo ibtilay ikhtibaar inaad sabirtay laka qudwa nabi maxamed ala rasuuli ilahi calayh isalaatu wasalaam inaad sabirti baa lagaa rabaa saax iyo dagaal haddii la tago iyo kelimatulahi hiy alculya sidoo kale inaad sabirtid wahaakada baa lagaa rabaa bini aadamka la dhaqankiisa dhibka kaa gaadhahay taxamul iyo adkaysi laka uswatun fii rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhanba waxay kutusin waa darsi weeyaan idan aayadda ta'kiid bay u tahay ayna tusinaysaa oo dadkiina ay maaratay loo sheegaysaa muslimiinta rag iyo dumarba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaan ku dayanno kadalika ilahi subxaana wa tacala wuxuu dariiqo kale ku leehay aayad kale uu ku lehay wainaka latahdi ilaa siraaطin mustaqiim siraaط illahi aladii lahu ma fi الsamaawaati wma fi اlأrض alaa ila اllahi tasiiru اlumuur ba alla subxana wa tacala weli nabi maxamed ba alla uu sheegayaa bal taskiye weeyaan ilahay baa ammaanhaya wainaka aduu nabi maxamedow latahdii dadka waxaad ku hanuuninaysaa oo ugu yeedhaysaa ilaa siraaطin mustaqiim way ama haywey toosan iyo jid toosan siraadillaahina weeyaan jidka ilaahay waa jidka ilahay waxaa dadka loogu yeeraysa siraadillaahi jidka ilahay waa aladii allahaaso lahu fi samaawaati wamaa fi lard samaawaadkan iyo ardada allaha iska ee khaaliqnimo abuuray mulkigoda iyo tasarufkoodana rabbiga iskale waddadiisaa lagu yeeraysaa alaa ila allaahi tasiiru lumuur umuurtoo dhan meesha isugu muushubanaysa u noqonaysa waa ilaahay weeyaan idan nabi maxamed waxaa jidka ilaahay baa dadka loogu yeeraysa idan qofka nabi maxamed raaca ee ku dayanaya jidka ilaahay buu hayaa idan weygi loogu talagalay buu qofkaa marhaya iyo alla subxaana wa tacaala yuu loogu sheegay aayaddan culimmadu aayadda markay sharxayaan waxay leeyihiin alla wuxuu ka warramay can xaqiiqati dacwati rasuul calayhi salaatu wasalaam dacwada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintii uu dadka ugu yeerhayay buu ka warramaysa aayaddan wa annahu yadcuu ilaa ariiqin waadixin bayinin wadda cad inuu dadka ugu yeerhayo mugdi aan lahayn wa sabiilin muyasarin muhayin maarata hayinin wadda aad loo sahlay oo aad loo jilciyey oo aad u sahlan raacitaankeeda ayuu maaragtay ugu yeeraya dadka wahuwa addiinu aladii irtadaahu licibaadihi subxaanahu wa tacaala wa waa waddada uu alla raadli oga yahay ummaddiisa inay maraan oo raacaan waddooyinka kaleo dhanna waa shaydaan iyo wax lamida ah ayaa taagan waxaa kaloo alla subxaana wa tacaala uu sheegay haddii weyga nabigahay laga leexdo dhibaatada ay keenayso falyaxdir aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim ba alla subxana wataala u leh war ha ka digtoonaadeen kuwa nebi maxamed amarkiisa iyo ficilkiisa iyo dariiqadiisa kuwa khilaafaya ha ka digtoonaadeen oo haska ilaaliyeen an tusiibahum fitna fitna inay ku dhacdo aw yusiibahum cadaabun aliim fitntu waxay noqon kartaa kufri inaad gaalnimo ku dhacdi ama bidca aad ku dhacdi ama aad ku dhacdi maaragtay xarig lagu xidhaba ama xuduud wax lamida lagaa of cadaabun aliim ayaad odhinana inay xuduudaad gashiba oo xuduud lagaa eego oo karbaashiyo jeedallo lagu mariyo iyo wixii lamidka aba marka intaana aakhiro la gaarinba adduunka fitan oo ah bidco ama kufri iyo gaalnimo ama fisqi iyo waxyaaba xun dhibaatooyin xunxun inaaday ay kugu dhacaan ayaad khatar u tahay ama haddii kale cadaab kulul uu ku taabto intaan aakhiro la gaarinba oy tahay sijni iyo jeedal iyo xad lagaa ofiyo iyo waxyaaba khatara inaad gashibaa khatar u tahay waa khatar u tahay saa darteed ba markay ka hadlayeen culimmadu waxay leeyihiin alla subxaanahu wa tacala aayadda wuxuu ka warramayaa yukhbir allahu subxaanahu wa tacaala canman khaalafa amra rasuul calayhi salaatu wasalaam rasuulka nabiga calayh sala amarkiisa cidda khilaaftuu ilahay halkan ka hadlaya sabiil marka wahuwa sabiiluhu wadadiisii amarkiisu waa wadadiisa wey iyo wa minhaajuhu ariiqii wa ariiqatuhu iyo wa sunanuhu sunooyinkiisi iyo wadooyinkiisi iyo wayguu maray cidda garan martay waa ilahay subxana wa tacala ka hadlay wuxuu alla marka ay culimmadu ku sharxeen aayaddan waxaa la yidhi fatuuzanu alaqwaalu walacmaal acmaasha bini aadamka ama muslimiintu ay sameeyaan oo dhan ama ficil ha ahaado ama hadal ha ahaado miisaanka la saarayo waxaa lagu miisaanaya biaqwaali nabiyi calayh salaatu wasalaam iyo waafcaalihi famaa waafaqa dalika qubil wixii waafaqa rasuulka weygiisana waa la aqbalahayaa cinda allahi wamaa khaalafahu fahuwa marduudun calaa qaa'ilihi aw faacilihi idan miisaan bay u tahay marka wixii waafaqa rasuulka dhaqankiisa waxay noqonaysaa maarata waa wax shay maqbuula ah cinda allaahi ama wixii maarata khilaafsan waa shay marduuda ikhwati filaahi dabeeciyanba ama caqliyan yaanu garanaynaa waxaan waaba brotocool ilaahiya ah, oo diin ilaahi subxaana wa tacaala inoo soo diray nabi maxamed noogu soo dhiibaa maxaad u malen basharka qawaaninkan uu samaystay ayaa waxaa laleeyahay ninkan qaanuunka ilaaliya oo uu ku socdaa saa darteed wax dhibaataa lama kulmahayaa laleeyahay ruulkuu marahayo waa ruulkii qaanuunka u sheegahaye wey idan wax dhibaataa laba kulmahayaa laleehay cid dacweynaysa male cid daba socodna male ruulkii loogu talagalay ku socdo ku socda famaa baaluka rabualcaalamiin ruulkuu dejiyey iyo sharcigiisii haddaad ku dhaqmi weydo maxaad u malayn khatar baad markaa ku jirtaa haddaad ku dhaqantana intaaan laag baa abaalgud helaysaa ruulkan rasuul alla marhayo ilahay ruulkiisa waxaw nabi maxamed raacitaankiisa wey idan dhib badan baad isu gelinaysaa dhuloo dhan waa lagu qardeeyey waa laga shaqeeyey sidaad dhar u xidhan lahayd saad cunto u cuni lahayd saad u socon lahayd saad u cibaadaysan lahayd wax kastoo dhan waa laguu sheegay wax cusub xabaad u dooni waydaa salan dhaqaayir qaadata walidaalika tasxiixa uu rasuulku samaynayo iyo dayashadiisu dhinac kasta jaanibka cibaadada mucaamala dhinac kastaba bacdu saxaabaha rasuulka ayaa gurigiisa yimaadeen rasuulka cibaadadiisii weydiiyeen haweenkiisa soonkiisa see yahay salaatuleylkiisa see tahay way weydi way u sheegeen xoogaa saxaabada way yaraysteen waxay dhaheen wax yarba arrintaas kadib baa dib laisugu noqday waxaa la yidhi war nabi maxamed haddii dembigiisii hore iyo kii dambeba ilaahay baa u dhaafay saa darteed inagu lamid ma idan waxeenna waa inaanu ka badinna oon arrintaa uga qiyaas qaadanin kadib rasuulka arrinta baa loo sheegay camar bin acmaal cabdullah bin camr bin caas iyo hayrkii bay ahaayeen dhowr saxaaba ka saddexdooda waxay dhaheen marka mid wuxuu yidhi anugu waxaan samaynayaa caawoo dhan salaatuleil baan u taagnaan mana seexanayo mid kale wuxuu yidhi anu maantaba maalin kasta waan soomi maantana waan soomalaan afurina mahayo mid kalena wuxuu yidhi anugu guur oo dhan iyo haween oo dhan waan ka fogaan sayna iga mashquulininba cibaadada waxaasoo dhan farahan ka qaaday saddexda nima meel buu ku dhuftay waa khayrdoon bayna ahayn waxay saa u lahaayeen nabig marka loo sheegay wuxuu yidhi antum aladiina qultum kala wa kala wa ragga arrintaaya arrintaas ku hadla idinka haabay dhaheen markaasuu rasuulku wuxuu yidhi wallaahi inii lausalii waarqud bui waana tukadaa waana seexdaa wa asuumu waa ufir waana soomaa waana afuraa waatazawaju الnisaa haweenkana waan guursadaa faman raqiba can sunnatii falaysa mini idan intaasoo dhanba sunadii nabigay soo wada hosgelaya idan sunnadayda ninkii ka leexdaiyo ariiqadayda iga mid mooho waa gaabooba lama jeedo lama dhahayo laakiin weygii nebi maxamed oo dhan buu khilaafay meel cidloa ah ayuu marhayaa idan waa khatar wuxuu sameeyey dhan hadhow khatar buu ku jiraa idan ikhwati fillahi waxaa loo baahanya qofka muslimka inaana dhib badan isgelinin bidcooyin iyo waxyaabo fara badan iyo acmaal shaaq war inta nabi maxamed inaan ku dayana keliya nagu filan wax kasta aad asaga u celisa miisaanka waxoo dhan waa diinta waa naloo dhammaystiray aayaadka daanadka kaga baxan axaadiita ka hadlaysadan waxaan ka soo qaadan xadiidka kale abu hurayra radi allahu tacaala canhu abu hurayra oo ragga ugu sarreeyey arqaamta rasuulka axaadiidka ka wariisay ah markay isisreebaan saxaabada ninkii ugu raqam waaxid buu qaadanaya shan kun iyo dhowr boqol xadiid buu rasuul ka wariyey calayhi salaatu wasalaam abu hurayra radi allahu canhu xaafidna wuu ahaa wax muu qoraynin maskaxdu ka wada xifdiyey gedigood ayaa wuxuu leeyahay rasuulka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dacuunii maa taraktukum war idaaya waxaanu idinka tago bimacnaa shaygaan idiin sheegin hay qodqodina oo waxyaabo aana idiin sheegin inaad iga keentaan ha isku dayina idhaafa shaygaanu idinka daayo oon waxba idinka sheegin ha isii wadina dacuunii maa taraktukum waxaanu idinka taga oona idiin waramin oona idinka aamusay ha isii baarbaadhina oo ha isii baxsina si aan waxyaabo kale idinku sii sheego fainamaa ahlaka waxaa halaagay man kaana qablakum dadki idinka horreeyey waxaa halaagay karatu su'aalihim su'aashooda farabadnida su'aalaha faraha badan waاkhtilaafuhum calaa anbiyaaihim ambiyadoodii khilaafkay khilaafhayeen oyna ku dayan jirin faidaa nahaytukum can shayin fاjtanibuuhu haddaan shay idinka reeba ka hadha waidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staactum xadiidka bukhaari muslim baa warinaya war wax haddaan idinka reebo ka hadha haddaan shay idin amrana la imaada intaad ka kari kartaan hunaa ikhwati fi xadiidkan waqfada u baahan yahay ko waxaa ka mid a tanatuca qofku inuu wax sii tatabuco oo maantao dhan waxsaa haddaad yeeshi ama kaa yeeshi uu yahay waa waxyaabaha bidcooyinka iyo keeno wey intii la yidhi same inuu ku ekaado waa midda koowaad midda kale labaad halaaga waxaa keena iyo qofku inuu khatar ku dhaco khilaafka ambiyada la khilaaf ummadihii hore waxaa halaagay rasuulka ambiyadoodii khilaafayeen oo diidi jireen ama way beyninayaan ama waxay oola yimaadeen inay raacaan bayna raaci jirin idan asbaabaha lagu halaagsamo ama ummadihii hore halaaga waxaa ka mida ah su-aalaha faraha badnaa ee ambiyadii weydiin jireen nabiyulahi saalix waxaa l rabbigaa sheeganaysa hadduu ranu yahay ama awood uu leeyahay sallaxan iyo dhagaxan neef geela ha ka soo saaro nabiyullaahi ciisa waxay ku dhaheen saxan ama maa'ido dhan xeedho dhan samada ilahi nooga soo dejiyo ninba waxbay ku sheegeen ninba waxbay ka dalbadeen yani waxaa weeyaan waa waxyaaba maarata fuduuli oo edabdaraa wey su-aalahoodii faraha badnaa iyo khilaafkii ambiyadii khilaafahayeen baa loo halaagay bu rasulku yih alayh salaatu wasalaam kadibuu miisaan siiye wuxuu yihi waxaan idinka reeba ka hadh waxaan idin amrana intaad ka kari kartaan la imaada waxaa lagu amray wuu fara badan yahay laguma xidhan lama dhihin waxoo dhan la wada imaada intaad ka kari karti baa maxaa yeeley intaadan kari karin baa fara badan oo wax kastoo lagu amriya lama iman karti laakiin wax kastoo lagaa reebay waad ka hari karta uma baahna istidaaco uma baahno oo shaygan lagaa reebay intee in laeg baad ka hari kartaa ama intee in laeg baad ka hari karin ee laguma weydiinayo waa awood baad u leedahay inaad wax iska daysid khamradii inaad joojisid sigaarkii inaad joojisi qaadkii inaad joojisi gabadhu inay maxramlaan iska safarto inay joojiso xijaab la-aan inay maaratay ay iska socoto inay joojiso waa shay waxa weeyaan markaaba qofku uu samayn karo wey oo istidaacada qofka laguma xidhin waa ka fogobali gebigiisaba amaa wixii lagu amray oo dhan lama iman karti istidaacadaadiiyo awooddaada kolba intaad ka kari karti salaatuleilka intaad kari karti waxyaabihii kale intaad kari karti khayrka sadaqadii wixii wanaaggii intaad ma wada keeni karti intaad kari karti baad la imaado amaa wixii xunoo dhan awood baad u leedahay inaad stobgarays ka hadhaaliya markaa waxaa kaleo xadiidka kale labaada ninka la yihahdo abunajiix alcirbaad binu sariya radi allahu tacala canhu xadiidkii dheeraad wadan garanaysaan oo maaragtay warinhayaan culimo fara badan ay warinhayaan xadiidkaas wuxuu rasuulka calayh salaatu wasalaam uu ku yidhi isagoo dardaarmay abu daawuud iyo ibnu maaja iyo tirmidi intuba way ku warinayaan xadiidkuna markii laisu geeyo duruqdii saxiixun likayri buu noqonaya wuxuu rasuulku leeyahay calayh salaatu wasalaam qaybta eh, naxkhusaysaan ka soo qaadanayna waxdii dheer buu ahaa wuxuu rasuulku ku yidhi facalaykum bisunatii bimacnaa ilzimuu laazima bisunati sunnadayda iyo waddadayda daa'ima laazima lagu yidhi way kala duwan tahay raaciyo iyo laazim laazimku dhekanaansho aad u adag wey inaad ku dhegti facalaykum bisunatii wa sunati alkhulafaa'i araashidiin maarata khulafadii iyo saxaabadii iga dembeeyey waddadoodii soo raaca iyo waddadayda idan sunnada saxaabadu waa sunnatu rasuulilaahi weeyaan calayh isalaatu wasalaam facalaykum bisunati waa dardaaran wasiyo wey iyo amar wey oo rasuulku u amrayo saxaabadiisii lana dardaarmay facalaykum bisunati war wax badanoo khilaafa ah، iyo waxyaabo fara badanoo kala duwan baad arki doontaan arrintaa markay dhacda facalaykum bisunati sunnadayda daa'imiya ariiqadayda iyo waygii iyo ruulkii aan idhi hala maro ama aan maray soo mara wey idan waa badbaadada halkaasay ku jirtaa inuu qofka muslimka rag iyo dumarba ariiqada nebi maxamed aleh isalaatu wasalaam inuu daa'imo iyo saxaabatu rasuulilaahi siay wax u fahmeen intaa kumuusa daynina isagoo dardaaranka rasuulku siga wuxuu yidhi caduu calayha binnawaajid gawsaha dambe ku qabsada yani waxaa halkaa looga jeedaa ilkaha dambe wixii aad ku qabatay waa wax aad aad hanatay wey foolashan hore wuu ka duwan yahay foolashan hore waxaa laga yaba inuu iligiiba soo dhaco ama dugmo wixii uu kaa baxsada wey waa kinaayo wey laakiin iliga dambe waxaad ku qabatay gawska yani muddo dheer baad waa wax aad si fiican u qabatay wey caduu calayha binnawaajid baa lii yuu rasulku yah alayh isalaatu wasalaam gawsdambeedyaha iyo ilkaha u dambeeya ku qabsada sunnada yani ilig laguma qabanayo waxaa looga jeedaa saada ugu dhagantihiin kaanama adoo shay saa u qanin oo kale ka dhiga waa sahlanayn waa ikhwati fillah culimmadu markay sharxayeen mufradaadka waxay dhaheen caduu calayha binnawaajid waxaa looga jeedaa waa kinaayo weeyaan ijtahiduu cala sunnati wey sunnada nabiga calayh isalaatu wasalaam ku dadaala walzimuuha laazima walzimuuha laazima waaxrisuu calayha ku dadaala nebi maxamed see u tukan jiray nebi maxamed see u soomi jiray nebi maxamed see u xajii jiray nebi maxamed see mucaamalada iyo beeca u samayn jiray nebi maxamed dadka see ula dhaqmi jiray see runta ku ahaa see deeqda ku ahaa geesinimadkiisu ahay habdhaqankii yani akhlaaqdiisii oo dhan inaad qaadatay ood saas oga dayatay cibaadadana saa aad oga dayatay soonkaada soonkiisaada salluu kamaa ra'aytumuunii usalli war tukada saaad ii aragteen idinkoo u tukan maarata anoo u tukana saad ii aragteen u tukada salaadaadu inay iska noqoto aabbaha iyo hooye ayagoo weysaysan jiroo tukanaya arki jiree waananaguna markaa anagu waan iska tukanaya hadhow markaa masaxanaysa saa tiraahda aad halkaa masaxday ama geeskana saa u taabsi ama biyaha sidana taa tiraha dhagahaad saa u masax ku xagganaad ku shubto saa tiraahda yani waa xageed ka keentay masixitaanka sidan baa lawili u masax oo sidaa laakiin inaad gacmaha tanna ku shubtay ood saa tiraahda tanna saa ugu shubto saa tiraahda adigaa markaa adigaa markaa soomaaliyaad la aadaysa arrintaas wax nebi maxamed ka sugnaatay iyo midna ma jirto adaa yaqaana meeshaad ka keentay iyo inaad usalli maato dhan tira intaad gacmaysaad usalli farad alcasr haddana aad ku celiso usalli farad alcasri arbaca rakacaatin ada'an lilaahi muqtadiyan allahu akbar soomaaliya ad la aadaysaa middaas meeshaad ka keentay nabi maxamed kagama dayanaysa nabi maxamed salaaddiisi baadna rabtaa inaad tukato yaad u sheegaysaa usalli anigu waxaan tukan wey maarata farad alcasri salaad casaroo farad arbaca rakacaatin afar ragcadoodna ada'an oon qadla ahayn oo hadda aan tukanahay muqtadiyan haddana aan ku dayanhayo intaasoo dhan waaasaacaddan aad ku darti oo tiraa saacad hebel aan waxaasoo dhan xaggee ka keentay salluu kamaa ra'aytumuunii usalli buu rasuulku yidhi war sida anoo u tukana adii aragteen u tukada inteed ka keentay waxaan markaa haddi xaggeed ka keentay waxaan oo waxaa ka dara safkii buu soo gaadhi kolkaasaa meeluu ka garwa mid buu soo qabsana dib u jiidan macnaheedi la soo istaag way safkii buu ka soo saaraya wuu soo garba istaajinaya inteed ka keentay nabi maxamed xaggeen sunnadiisuna noocaas ahayd inaad qofka saf ka soo jiidato soo garbista xadiid daciif mawduuca weyan waxba ka jirin in qofka la soo jiito haddaad imaamka garab istaagi karti garab istaagdii kalena keligaa sida raajixa keligaa safka dambe istaag qofka maxaa jarima uga gelaysaa safka jarimaad gelinaysaa aad ka gelaysaa safkii waad inqidaac ku ridaysaa qofkii safkii ku jirayna waad ka soo saarta oo fadligii baad dib uga soo celisa kadalika tashwiish baad gelinaysaa qofkiio qof khushuucsanaaba intaad garabka qabato maxaa lagugu dhufan doonaa weli waqti hadda la joogo lasma taabto waa khatar wey qof dhabarka kaa soo qabta ku soo jiita bal intii aad wax keentay fiiri oo dhibaato aad keentay weygiiso dhan marka waad garamarsantay marka adigaa yaqaana meeshaad geysanaysa hadhow aakhira markaad la timaadi salaad noocaas intaasaan tukaday arbaca rakacaatin lagu keenay qiyaamada kullun yubcau calaa maa maata caleyhi bale qof kasta waxa uu ku dhintay ma lagu soo saaraya marka waa fadeexo wey fadeexo wey sidoo kale gabadhi xijaabka alla subxaana wa tacala qur'ankiisa wuxuu ku lehay yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniin yudnina alayhina min jalaabibihina dalika adna an yucrafna falaa yuudayn bu alla leh calayhina min jalaabiib jalaabiib baa laga cabir khimaar lama dhihin jilbaab baa la yidhi anuguna ma dhihin garasna ma dhihin suuratulaxzaab bay ku taalla oo ilahay subxana shan iyo toban qarni ka hor la soo dejiy baa ilaahay ku sheegaya jalaabiib baa laga cabir khimaar lama dhihin go' weynna lama dhihin jilbaab baa la yidhi jaakeetka kor ka marina laguma dhihin markaa gabadhu labisato xijaabkii weynaa korka ka sideysaan madaxa ilaa iyo dhulka inuu jiita baa la rabaa oo intaaso dhan jidhkeeda qari jilbaaba le yudniina calayhina min jalaabiibihina dalika adna an yucraf yudn idan inaad tirahdeen waan asturahay war astur lagama hadlayo waan asturahay anugu jaakeed weyn baan qabaa go' weyn baan kor iskaga daday iyo wixii lamidkaa adaa yaqaana hawshaas meeshaad la tegi meesha nabi maxamed dariiqadiisi kuma taagni nabi maxamed weygiisii kuma taagni marka waxaa loo bahan ya ikhwati acmaasheenna inaanu miisaanka saaraa la inaan nabi maxamed dariiqadiisii aan ku dayanaa la rabaa alayh isalaatu wasalaam idan wuxuu leeyahay marka ijtahiduu cala sunna wey walzimuuha laazima waxrisuu calayha ku dadaalaya sunnadaas sidaa ugu dhaqmi lahaydeen saxaabatu rasuulilaahi dhaqankoodii baad ka garanaysa xadiidka kale saddexaad abu hurayra radi allahu tacaala canhu baa asna marka muttafaqu calayhi ah muslim iyo bukhaari ay soo saareen wuxuu rasuulku leehay calayh isalaatu wasalaam maa amartukum bihi fakhuduuh war wixii aan idin amra qaata wamaa nahaytukum canhu fantahu wixii aan idinka reebana ka hadha masaladan rasuulki xadiidka waa daciif baa ludi arrintan ma bannaanaa ludi inaad qiil u raadisi haddee meesha kumaba jirtaba nabi maxamed wuu diidaa lu yidhi bas intaasaa kugu filan intaasaa kugu filan cumar bin khadaab wa kaana waqaafan cinda kitaab illaahiba markuu saxaabigii sifaynaya kitaabka alle cumar bin khadaab ma dhaafi jirin si kasta waxaan aqsay marka lagu dul akhriyo waa istaagi jir way qaban jirta sidoo kale marka lagaama rabo tabriiraad inaad la timaad abu hureyra ayaa xadiid keenay markaasaa waxaa lagu yidhi xadiidkan wuxuu ahaa maydka qofka qaada weysaa ka waajibaysa waa inuu weysaystaa min amlihi min uslihi alul maydka ninka dhaquha min guslihi alguslu wa xamlihi alwuduu saasoo kale xadiidka duruqdiisa marka la sugaya xadiid xasanuu noqonaya yacni maydka dhaqitaankiisa qofka dhaqa weysaa ku waajibaysa ba xadiidku ahaa qofka qaadana maxaa jeeda qofka maydka dhaqa wuu qabaysanaya qabays baa ku waajibhaya qofka qaadana wuu weysaysanaya walow markii axaadiia lasu keeno ay maaratay min baabi suna ay noqonayso waajib ay ku noqonayn nin saxaabadii ka mid ahaaba abu hureyre wuxuu ku yidhi abu hureyrow bal ka warran buu yidhi ma ma geed eh, maydka geed baa la dul saaray markaa geedkii la dul saaray haddaa intaan qabta aan saa u qaado miyaa weyse u waajibaysaa isagoo halkaa kala dagaalamaya abu hureyra inay caqli aad la timaad oo markii xadiid lagu keeno iyo sunna rasuul lagu keeno inaad caqligaada la aadi caqliga hadduu aqbalana alelahi waa macquul aad tirahdid hadduu caqliga aqbali waayo inaad iska tuurti camal halkaa ka dhandhansanaya wuxuu yidhi yabna akhi walaalkay wiilkiisiiow haddaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaggiisa sunno kaaga keeno falaa tadribuu laha alamhaal amhaal ha u keenina oo saa haddii la yeeliy saa haddii la yeeliy cabdullahi bin cumar asna ninbaa waxaa u yimid wuxuu weydiiyey saaisaa markaas wuxuu yidhi saaisaa weyn sunnada nabiga markaasuu yidhi kayfa ra'ayta saaisaa hadday noqoto warsunada nabigu waa sidaas kayfa raayt ijcal ra'ayta fii yaman buui yaman la aad buui halkaa gee buui rasuulkan sunna kaaga sheegayaa markaasaad ileedahay haddii saa la yeela ka war haddii saa noqota ka war ijcalha fii yaman buui show ninkaa yaman iyo meelahaasu ka yimid baa umale yaman la aad buui arrintaa sheegaysa nabi maxamed sunnadiisi baa kuu sheegaya markaasaad ileedahay waa kan waa kan wey sidaasay saxaabatu rasuulla ahaan jireen wiilkiisa uu dhalay bilaal bilaal bin cabdilaahi maarata ibn cumar ibn khadaab wiil uu maartay wiilkiisi oo cabdullahi bin cumar ahaa uu dhalay oo bilaal la dhihi jiray baa rasuulku wuxuu cabdullahi ah, bin cumar baa maalin wuxuu yidhi xadiid wuxuu keenay ah laa tamnacu imaa allahi masaajid allah xadiidka saas kale oo kama qaala calayh isalaatu wasalaam war gabdhaha ilaahay masaajidda ilaahay ha u diidina haddii gabadhu tirahda masaajidkaan kusoo tukanhayaa ama muxaadaraan soo dhegaysanayaa iyo wax lamida ah masaajidda ha u diidina waajib maho inay jamaacada masaajid kusoo tukato gabdhuhu laakiin waa arrin u bannaan weeyaan inay salaaddii kusoo tukadaan cabdullahi bin cumar baa xadiidka wiilashiisa ku dhex akriyay war gabdhaha ilaahay masaajidda ha u diidina markaasu wuxuu yidhi yaa waalidii arrintaa baabka haddaan furo yidhi yattakhidna dariicatan maramarsiya ka dhiganhayaan buu oo mar kasta masaajidkaan usyaan usii socdaa bay dhihi buui see arrin markaa see la yeeli buui arrinta haddaan u bannayno yidhi oo masaajidda u fasaxno adigana xadiidka baa nagu dul akrinaysaa yattakhidna marka wasiili ka dhiganhayaan maramarsiya had jeer oo ayagoo masaajid u socon u kacaynaa bay dhihi cabdulahi bin cumar wuu xanaaqay aad buu u xanaaqay wuxuu yidhi rasuulka xadiidkiisaan kuu sheegayaa markaasaad markaas wiilkaa wuxuu yidhi sii dayn ka yeeli ban mad yeelino waan celinaynaa wax saasoo kalea rasuulka xadiidkiisaan kuu sheegayaa markaasaad caqli iga hor imaasaad leedahay ma yeelayno wallaahi laa ukalimakum mar dambe kula hadli maayo dib dambe ma wada hadlan waa wiil iyo aabbihi wey dib dambe u wada hadli maynu yidhi saasay saxaabadda rasul hayradaasi lahayd oo sunnada nabiga saa ugu dheganaan jireen kadalika waxaa soo mar macqil bin yasaar maart bin yasaar radi allahu tacala canhu saxaabiga ninay qaraabo ahaayeen baa far gambahaliyoba saa loo tuuri jiray ma garanaysaan ciyaalka waxaa samayn jireen oo dhagax yar ah iyo asagoo samaynayo saala wuxuu yihi jooji arrintan nabi maxamed calayh isalaatu wasalaam wuu reebay wuxuuna yidhi cadow ma xanuujiso dhib weynna cadow ma gaadhsiiso cadowkiina waxba ma yeelayso laakiin ishiisa walaalkaa ishiisana way ka soo ridi iligana way ka jabinaysaa haddaad isha kaga dhufatay isha waxyaalii gaadhsiinaysaa ilig hadduu kaga dhacana iligii way ka jabinaysaa idinka unbay idin dhibaysaayaa cadowna meel ma gaadhsiinaysa ama dhibaato ma gaadhsiinaysa rasuulka saaraan maqlaya jooji buui mar labaad buu haddana ku arkay mar saddexaad buu ku arkay markaasuu yihi sunnatu rasuulillahi baan kuu sheegayaa nabi maxamed hadalkiisi adigana weli wixaad ku socotaa weligay ku salaami maayo kulana hadli maayo saasay saxaabatu rasuulillahi sunnada ee ugu dhaqmi jireen gabadha la yihahda um, maarata umu ama maarata waxaan rabaa umu salama oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa ka mid ahayd laakiin abu salama ugu horreeyey oo maaragtay ka dhintay markaa jinaazadii markii ay ku jirtay loo sheega geeridii loo soo sheegay zawjkeeda ayaa waxay leedahay iyadu naftarkeedaa warinaysa rasuulka waxaa ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi qofka masiibo markay ku dhacdo qofka yidhaahda inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii waakhlufnii khayran minha qofka yidhaahda ina lilahi wa ina ilahi raajicuun annagu ilahay baan u sugnaanay asagaana u noqonaynaa allahuma ajirnii fii musiibatii allow musiibadii waxa igu dhacay iga ajirsi wakhlufnii khayran minha wax ka khayr badanna booskii bedel khayr qabana allow iigu bedel qofka sidaa yidhahda ilahi subxana wa tacala bedel khayr qabuu siinaya saas ducaa ayaa jirta xadiis rasuulka caleyh isalaatu wasalaam umu salama iyadoo halkii raacays ya waxaan markaan idhi bay tiri ina lilahi wa ina ilahi raajicuun allahuma ajirnii fii musiibatii intaa markaan akhriyey bay tiri waklufnii khayran minha markaan dhehi lahaa ya waxaan idin tiri ya waxaa igu soo dhacay waman khayru min abi salama abu salama ninka ka khayr badan talo waa baa maskaxdayda ku soo dhacday bay tiri markaasaan waxaa idhi tiri soo rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadal uu hal la dhaho soo maaha itibaacu rasuul baa wax oo dhan ka qiimi badan markaasaan raacay waxaan idhi tiri wakhlufnii khayran minha faabdalanii allaahu khayran minhu bay tiri ilahay wuxuu igu bedelay wax ka khayr badanoo nabi maxamed zawjaadkiisii noqday nabi maxamed baa guursaday itibaaca rasuulkood raacdi ma aho ficilaa samaysay keliye barako iyo khayr badan iyo nuur bay leedahay bal u gabadhaas waman khayru min abi salama igu soo dhacday markaasaan haddana waxaan xusuustay nabiga raacitaankiisa markaan raacana wax ka khayr badan baa ilahay ugu bedelayo ilaahay subxaana wa nabi maxamed baa zawjkayga ka dhigabay tir idan haddi wax sudhigma maha wax aad iyo aad u idan sunnada nabigood raacdi fawaaidda faraha badan fawaaidda hadhow ku sheegi doonaa insha allahu tacaala marka ikhwati fi illaahi aad iyo aad bay cadiim u tahay inuu qofka muslimka sunada nabiga ku dadaal ayib intaasna waxaanu kaga gudbaynaa axaadiid badan idiin keeni mahayo maxaa yeele nusuus fara badan baad wara taqaanaan laakiin nuxurkan baa fiican in laisu gudbiyo axaadiidta saddex xaba ama afar xabaa naga filan saxaabatu rasuulillahi bal aan u galla qowlkoodii iyo siday sunnada ku ahaan jireen iyo taabiciintii ka dambaysay jiilasha saddexda jiila ugu fadli alquruun almufadala qarnigii saxaabada iyo qarnigii taabiciinta iyo qarnigii taabic taabiciinta weya ilaa saddex boqol laga soo gaadho weeyaan ilaa saddex boqol laga soo gaadho saxaabata rasuul hal qarni bay ahaayeen taabiciinta xasanulbasri iyo raggii la midkaha iyo maxamed bin siriin ibnu zuhri abu salama bin cbdiraxmaan cawf saalim bin cabdillaahi bn cumar ninka la dhihi jiray curbat bn zubayr raggaas saxaabada saciid bin musayb raggaasoo dhan saxaaba maxay ahayn taabiciintii ba ahayen ayaguna jiilka labaad ba ahayn jiilka saddexaadna wuxuu ahaa imaam maalig iyo abu xaniife iyo imaam shaafici iyo raggaasna waa jiilkii kale kusoo xigay weeyaan ilaa laga soo gaadha saddex boqol laga soo gaadho ilaa qarnigii saddexaad ilaa saddex boqol laga soo gaadho marka aqwaashoodii iyo sida heerkay joogi jireen waxaanu soo qabanaynaa cumar bin khaaab radi allahu tacaala canhu imaam bukhaari iyo keyrkii waxay warinayaan nin la yidhaahdo maaratay taabicia ah, ayaa ka warinaya cumar bin khaaab bukhari wuxuu leeyahay kaana cumar bin khaaab radi allahu tacaala canhu yowm min alayaam kaana yuqabil alxajar alaswad dhagaxa xajarulaswadka markii qofku soo xajiyo awaafku samaynaya haddee u suurta inuu dhunkado ay u banaan tahay ee la jideeye ee sunnada ah ayaa cumar binu khataab wakhtigiisii oo khaliifka uu ahaa ayaa markuu dawaafkii sameeyey xajar aswad waa dhagax wey ayuu dhunkaday markuu dhunkaday darsi cadiim ayuu cumar binu khataab meeshii ka bixiyey oo ah itibaaca saxaabatu rasuulilah siday rasuulka u raaci jireen walow haddaad doonto ficilka ayaada fahminba cibaadada waxa looga jeedo yaa cumar binu khataab wuxuu yidhi inayna ka ahayn dhagahan inuu dhagax yahay buu u jeedaa yaa wuxuu yidhi wallaahi inaka inii la aclamu anaka xajarun buui cumar bin ilahay baa ku dhaartay dhagaxow inaad dhagax tahay waan ku ogahay buui laa taduru walaa tanfac nacfi iyo dhibaato midna aadan lahayn wax dhib ah ood keenayso iyo wax nacfi ood keenaysana inayna jirin waan ogahay buui walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sal allahu alay slm uqabiluka maa qabaltuka buui lawlaa haddaana arki lahayn rasuulka ku dhunkanaya kumaana dhunkadeen bui idan cumar bin khadaab muxuu u dhunkanaya itibaac weeyaan haddaana arag rasuulka arrinta samaynaya maana sameeyeen bui idan had iyo jeer anugu waxaan la soconayaa weeyaan rasuulka samayntiisa idan waxaa meesha la yihahda waxaa weeyaan mujarad lmutaabaca wey jarad lmutaabaca inuu qofku wixii kaloo dhaxagga iska dhigo oo mutaabacat nabiya calayh salaatu wasalam uu ku dego lowlaa anii ra'aytu rasuul allahi sala allahu calayh wasalam yuqabiluka maa qabaltuka bui lowlaa haddaana rasuulka ku dhunkanaya aana arag kubaana dhunkadeenba wiilkiisana cabdullahi bin cumar oo ragga ugu darra xagga raacitaanka hataa heer wuxuu gaadhay nabiga waddooyinku mari jir meel ka mida yuu ka leexday oo geed yar harsaday cabdullahi bin cumar markuu meesha marhayuu ka leexday markaasu meesha fadhiistay war maxaasaa u yeelaysaa rasuulkaan arkiba oo meesha fadhiisanaya qayluulasho meeluu rasuulku qayluulo oo qayluulo xoogaa uu yar seexday cabdullahi bin cumar markuu joogo intuu leexday buu qayluushaday meeluu ku tukaday intuu leexdaybu sidaa kale samey itibaac heerka joogeenay raaci jireen innagana maantao dhan alfi xadiid u keen bal gabadha muslimadda maantana kudul akhri axaadiistii ku soo aroortay maxramla inaan gabadh u safrin waa lagu dhegaysanhayaa macnaheed haddaan afka ka dhihanta wadaad waan ku maqal horaana waaba sii aqaanee oo buluqmaraamki riyaadkii waxo dhan waan ku arkee hadda ilaah hanaguna anfaco bee lisaanu xaalkeeda gabadhu dhihi ilaa man raxima rabbuna mooyaane waa hortaana waan maqlay waana akhriyeyba oo kutubtay ku taallaan waan arkay cumdulxakaam iyo hebel iyo hebel marka ilaahay soo hanuuniyo ilaahay hanugu sugo bay qalb lisaan xaalkeeda waa kulii oo markaad aragta iyadoo safraysa macnaheedu muxuu yahay axaadiistiina ay taqaano maxram la'aana iska safrayso war rasuulka wuxuu leeyahay gabadh ilaahay iyo qiyaamo rumaysay laa tusaafiru mar'at maartayna safrin oo ilaahay iyo qiyaamada rumaysay masiirata yawmin waleyl ilaa wa maxramun ama duu maxram maxram uu saxbi ilaa uu la socoyo inay tegin maxramkuna waa qof nina weeye oo maaragtay ugu yaraan shan iyo toban jir qaangaadha waa inuu zawjkeedii wiilay dhashay miday habaryar u tahay miday eedda u tahay iyo wixii la midkaa wiilka sadaga u tahay dadkaasoo dhan abtigeed waa maxaarimteeda wey away haddi maanta xijaab bayna qabtaa hadda ogow marka xijaabkii muuqaalku waa fiican yahay laakiin ficilkii iyo muuqaalkii tanaaqud baa ka dhexeeya ithro iyo ingiriiska haddaad martaan waxa socda ma malayn kari intaad ka timid skandinafiyanka ka timid waxa kaga soo sahan baana ingiriiskan soo saameynaya oo away odaygii xaggii baan kaga soo tegey carruurtii baan kaga soo tegey ama caruurtii wadaaba war awa odayga ardayga xagguu ku haday oo gurigii iyo hawluu ku maqan yahay oo soo fasaxaya annagaa kasii horaynan ciyaalkiiba jiidaysa maxram la-aan bay safraysaa xagga kale kaahire kaba sii daranba masr hadaad u kacdi africa hadaad sii aadii dubayna kaba sii daranba gabdhaheen safar biduuni mahram sunnada nabiga awa calayh isalaatu wasalaam inaan lagu dayda rasuulka gabdhihii muslimaadka awa ah habkay u dhaqmi jireen ma leh waa cumar bn khadaabna wuxuu leeyahy lowlaa rasuulkoo samaynaya haddaana arki lahayn maana sameeya arrinka idan mutaabacatu rasuul say u dadaali jireen iyo inagana saan nahay waxaan caadihayn ragguna la weyn war isbaalka rasuulku wuxuu leeyahy alayh salaatu wasalaam man jara thawbahu khuyalaa baa la sheegay biduuni khuyalana waa la sheegay maa asfala alkacbayni fahuwa fi naar bali isbaalkii maya sheekhu waan maqlay laakiin hawlo ka waaweyn baan ku jira anugu khilaafa alislaamiya iyo dowlad islaam inaan keenaan ku mashquulsanahay iyo muslimiintiisaan u badbaadin lahaa adigana mara aan ku istaaga baad igala hadlaysa war xaggee marada haddaad hagaajin weydo islaam ma keenaysa islaamna ma anfacaysa haddaad adugu ishagaajin weydo haddaad adugu ishagaajin weydo oo isbaalkii rasuulka calayh isalaatu wasalaam cumar bnu khadaab nafta markay ka sii baxaysa oo dhamarka uu ku dhacay oo tooridii uu ninka ku dhuftay wiil soo booqday buu arkay oo u yimid oo qamiis jiidahaya markuu ka dhaqaaqo wuxuu yidhi iigu yeedha wuxuu idhi irfac awbaka yabni irfac awbaka wy maradaada kor u qaad fahuwa abqaa lihawbika wa ardaa lirabbika wa atqaa lirabbika saasoo kale hadal ahaa maradaada kor u qaad ayadaa baaqi ahaan inay maradu daa'imto joogtana saasaa u fiican rabbigaa taqwadiisana taasaa u dhowey waa aakhir xadaadkiisi weeyaan inagana marka isbaalka imisa markaa e, marada ku istaagaysa gabdhahu inay jiidaan balcagsa gabdhihi baa kor u qaaday raggiina way jiidayaan wahaa kada marka cumar bin khaaab marka aarka cbdillahi bin mascuud wuxuu leeyahay ittabicuu war rasuulka raaca walaa tabtadicuu bidcaha la imanina faqad kufiitum waa laydinka kaafiyey wax cusub inaad keentaan wa kullu bidcatin dalaala marka wakiic ibnu jarax baa kitabka zuhdi kusoo saaray kadalika cabdillahi bin mascuud wuxuu leeyahay aliqtisaadu fi sunna sunnada oo la dhexdhexayso oo had iyo jeer aad ku dadaashi ooda dhinacana ooga bixin oo huluwi oodaad u dheeraynaya iyo gaabis aada samaynoo dhexda kaga jirti khayrun min alijtihaadi fi lbidca in bidcada lagu dadaala waxaa ka khayr badan sunnadii oo dhexda kaga jirtooda xeeldheeraansho badan aad la imanin maaragtay gaabina aadan la imanin waxaa kaloo abdullah bin mascuud lehay innaa naqtadii annagu waxaa kuwa ku dayanaya rasuulka walaa nabtadi'u kuwa wax bilaaba ma nihin ayagu ee rasuulkaan annagu mutabic u nahay wanatabicu walaa nabtadic waannu raacaynaa oo kuwa wax raacaan nahay bidca lama nimaano walan nadilla mana dhumayno maa tamasaknaa bialahar intaanu raadkii rasuulka iyo nusuustiisa iyo xadiista aan haysanno oonu itibaaca ku jira ma dhumaynu yidhi walan nadilla maa tamasakna biاlafar ma dhumaynu yidhi intaanu aan sunnada aan haysanno lalakaai baa kitaabkiisa maaratay usul ictiqaad maarata ahl sunna uu ku soo saaraya maxamed binu siriin wuxuu leeyahay sana taabicigaas kaanuu saxaabadii waxay ahaan jireen yarawna kuwa arka annahum ayagu calaa ariiq inay waddadii saxiix ay ku taagan yihiin maadaamuu cala alafar daarami baa sunankiisa ku soo saaraya intay ahaartii rasuulka iyo raadkiisa hayaan kuwa maaragtay dariiqadii saxdaa ku taagan bay u arki jireen alimaam awsaaci raggan o dhan hadda idin soo wesha abdillah taarikhdooda ina idin sheegan rabay cabdillahi bin mascuud oo kale soddon iyo labadii buu dhintay hijriga markuu ahaa maaratay saxaabiga ninka taabiciga maxamed bin siriin boqol iyo tobanka hijriga markuu aha ayuu dhintay wuxuu leeyahay ninka la yihahdo cumar bin cabdilcaziiz oo khamis khulafaa raashidiinka lagu tiri dowla umawiyana ah wakhtigeedii nin cajiibana ah xaqiiqatan oo aad iyo aadna madaxna uu ahaa laakiin ilaah baa subxaana wa tacaala xaqa ah, ku sugay aad buuna u sunno jeclaa cumar bin cabdicaiz wuxuu leeyahay raxmat ullaahi calayh dadka ayuu u qoray risaalu qorayoo waddanka o dhan la gaadhsiinay annahu kataba ila annaas wuxuu yidhi annahu laa ra'ya liaxadin maca sunnatin sanaha rasuulu llahi calayhi salaatu wasalaam wax ra'ya ah oo qof uu leeyahay ma jirto mar haddii sunno nabi la helay buui laa ra'ya liaxadin maca sunnatin sanaha rasuulu llahi calayhi salaatu wasalaam ra'yi iyo waadh uu leeyahay oona ka ahayn samicna waatacna aan ka ahayn sunnada nabiga ala mar hadii la helay qof ijtihaad looga baahan yahay ma jirto anigu waxay ila tahay waxaa ma jirto way hadhaysaa waxay ila tahay hadda bal u fiirsada isbitaal haddii la dhiso dhakhaatiirta u shaqa tegaysa waa qof muahal wata hadda innaga maanta masaa'ibtan hayso haddii la yidhahay dhakhtarka waxaa ka bannaan isbitaalka intaasoo shaqaa ka bannaanee dhakhaatiirka lafaha jabiyey iyo kuwa maskaxda qalay iyo kuwa wadnaha iyo kuwa haweenka ka umuliya waxaasoo dhan baa loo bahan yahay dhakhaatiir noocaas ninkii aqoontiisa laaan baa subxii la tegey miskiin iska soo shaqa tegey laga dhegaysan maayo laakiin markii la yihahdo diintii baa laga hadlay mid kasta wuu soo xidhan wuxuu leehay anuu aqoon diinta uma lakiin ra'yigayga gaaban waxaa leehay wadaadi war haddaad aqoon uhay amaaba isku xidhe jooji ra'yigaada looma baahno sunnada nabigaa nagaga filan ra'yi marisi laa majaala maaragtay majaal iyo ijtihaad nusuus mar hadday timaado ijtihaadka culimmada laleehay ijtihaad waa markaan nas jirin weeyaan bararka cumar bin cabdicaiz marka afarkaas waxaa kaloo yihi cumar bin cabdicasiis asna hadal kale laga soo wariyey wuxuu leeyahay eh, raximah llahu tacaala ajuri baa kitaabkiisa shareeca ku warinaya wuxuu leeyahay sana rasuulullahi calayhi salaatu wasalaam wawulaatu اlamri bacdahu sunana rasuulkii iyo dadkii ka dambeeye madaxda fiificna sunnooyinii wadda ayay jeexeen buuri alakhdu biha qaadasho la qaata midda lagu dheganaado tasdiiqun bay likitaab illahi caza wajal u tahay eh, kitaabka ilahay rumayntiisa bay daliil u tahay iyo maarata iyo xoojiis u tahay inaad sunnada nabiga inaad qaadatid iyo sunnada khulafa raashidiinka saxaabadii wastikmaalun lidaacati illaahi caza wajal daacada ilaahay inaad dhammaystiranta ee bay istikmaal u tahay wa quwatun cala diin illaahi diinta ilahayna xoojis bay u tahay sunnada nabigoo la qaato man camila biha qofka ku dhaqma oo qaata muhtadin waa qof hanuunsan wey oo weygii saxdaabuu ku socdaa waman istansara qofka gargaar ilahay ku weydiista sunnada nabiga ku dhegan ilahay inuu ilaahay ugu gargaaro mansuurun waman istansara bihaa qofka nusre iyo gargaar ku weydiist mansuurun mid loo gargaaray wey waman khaalafaha ninkii khilaafa maarata ittabaca wuxuu raacayaa calaa hayri sabiili اlmuminiin muminiintii wadooyinkay wadda aan ahaynoo shayaan wadadii ayuu raacaya wawallaahu اllahu ma tawallaa ilahayna subxaana wa tacaala wuxuu weli ka dhigta buu ilahayna u sii daynaya uu marinaya idan marka alkhalaal baa kitaabkiisa sunna iyo ibn cabdilbar marat kitaabkiisa maarata jaamic bayaan cilmi wafadlihi buu ibn cabdilbar intuba kusoo sheegaya idan ikhwatii fi illaahi saasay slka hore ahaan jireen kadalika abu daawuud kitaabkiisa sunanka wuxuu kusoo naqlinaya abu daawuud kitaabkii sunanka laba boqol iyo toddobaatan iyo shantii ayuu abu daawuud dhintay raxmat ullaahi calayhi sanadkiisa wuxuu ku warinayaa ninka la yidhaahdo maarata cadi bn arbaas nin la dhihi jiray ayaa cumar bin cabdicaiis u qoray waraaq oo hadda ka sheekeyn cumar bin cabdicaiis markuu khaliifka ahaa waxaa yimid firqooyin muctasilo iyo qadariyo iyo heblaaye niman waxaa soo baxay dhahaya bani aadamka ficilkiisa iyo macaasida uu samaynaya cilmiga ilahay iyo qadarta ilahay shaqo kuma leh acshinku markuu dhaco qofku dhibaato wixii uu la yimaado ficilkubuu ilahay ogaanaya way ka baxsan tahay cilmiga ilaahay iyo qadarta ilahay way ka baxsan tahay wax bani aadamku asagoo iraadadiisa oola yimid oon shaqo maarata iraadada ilahay aan shaqo ku lahayn niman noocaasoo kale ayaa yimid markaasuu waraaq u soo diray cadi bn ardat ninkii la yahada waraaq u soo diray cumar bn cabdicasiis asagoo weydiinaya arrinkaas maxaad waraaq buu u qoray anahu kataba ilaa cumar bin cabdicasiis yastashiiruhu fi lqadariyati nimanka qadariya iyo waxyaabaha la yimid iyo firqada daaladaa arrimooda waa wax ka weydiinaya mar wuxuu u dhegaysta fakataba ilayhi cumar bin cabdicasiis wuxuu u qoray ama bacdu bmacnaa markuu bismillah alxamdulilah uu kusoo salliga soo dhameeyey y wuxuu yidhi ama bacdu uusiika bitaqwa allahi bui horta taqwadii ilahi alla kacabsi baan idiin dardaarmahaya iyo waliqtisaadi ku ekaansho iyo dhexdhexaysi aad dhexda kaga jirti fii amrihi amarka ilahi subxaana wa tacaala waxaa kaloon kuu dardaarmaya iyo waitibaaci sunnati nabiyihi nabigiisa sunnadiisa inaad raacdi iyo wa maa ahdaa almuxdithuun dadka gadaal dambe wax ka keenay waxay keeneen ood ka fogaat bacdamaa jarad bihi sunnatuhu sunnada nabiga inta caddaatay ee timid kadib raggii wax gadaal ka keenay waxooda inaad ka fogaat wa mu'anatu lagaba kafaala qaadayba inay wax cusub la yimaadaan loomama baahnaba diintao dhan waa loo sharxay markaasu wuxuu yidhi facalayka niyahow biluzuumi sunnati sunnada nabiga laazim buui sunnada nabiga ku dhegano buui fainahaa laka biidn illaahi cismatun buui biidni illaahi subxaana wa tacaala cisma iyo ilaalis bay ku noqonaysaa iyo xifdis maanic bay ku noqonaysaayo waxay la yidhahdeen qadariyadaas iyo khawaarijtaas iyo muctasilada iyo firqooyinkan daallada waxaa kaga badbaadaysaa sunnada nabigood ku dheganaati facalayka bisunati nabiyi calayh isalaatu wasalaam alayka biluzumi sunati fainaha laka biidn ilahi cismatu wuu dheeraa sheekada laakiin intaasaan uxurka aanu ka soo qaadanayna wuxuu yidhi cismo iyo ilaalis bay ku tahay biidn illaahi subxaana wa tacaala ilahay baa kugu ilaalinay wi ee markaa idan sunnada la qabsado waxay noqonaysaa badbaado weliba maanta ma ahwajanaa ilaa iltizaami sunati nabiy calayh salatu waslam weliba maanta aanu joogno imise maanta wax jiraa yani balyanis weeye maanta balyan bal websiteka saa u fur waa nin kasta hadal wixiisu iska soo gashanaya maxaa maxaa firqooyina maxaa guruub ah maxaa hawaah maxaa shaydaannimo ah maxaa qabaliyad ah maxaa balaayoo dhan ah qusacbalaadoo dhan ba maanta wax kasta waa jira marka laakiin waxaa un badbaadahaya qofka dardaarankaa qaato un baa badbaadahaya cabdiraxmaan awsaaci abu camr maarta cabdiraxmaan alawsaaci raxmatullaahi calayhi boqol konton iyo toddobadii hijriga marku ayuu dhintay abu xaniifa iyo isku qarna iswakti ahaayeen lubnaani buu ahaayo shaam iyo halkaas ayuu joogay dhulka hadda shaam syriya iyo lubnaan iyo maaragtay falastiin dhulkaasoo dhan waxaa la isku dhihi jiray shaam baa la dhihi jiray markaas wuxuu leeyahay isna asagoo dardaarmaya ardaydiisa u dardaarmaya yaa wuxuu leeyahay facalayka biaathaari man salaf waxaad ku dardaarmaya inaad ku dhegti salafkii kaa horreeye fificinaa aahaartoodii raadkoodii ku dheg wain rafadaka annaasu dadku hadday doonaan haba ku diideen ba ha ku khilaafeen waiyaaka wara'ya rijaal waxaan kaaga digayaa adigii iyo dadku hadalkii ku hadlaan hadalka rasuulka adoo heli karaa qof kale hadalkaa qaadan wain takhrafuuhu bilqawli haba kuu qurxiyeenba qowl hadalladay ku hadlayaan dadku haba kuu qurxiyeene iska ilaali buu mar hadduusa haysanin uusan iyo sunno rasuul uusa faina almra yanjalii wa calaa siraadin mustaqiim ama calaa ariiqin mustaqiim xaaladda aad ku sugan tahay iyo waxyaabahan khilaafkan iyo waxaan oo dhan way iska tegi doontaa haddaad sunada nabiga ku dhegtay dadka ka horreeyey wadadoodii adigoo weygii ficinaa ku taaganba waxaan o iska baabi'iyo idan dadku haddaad sunada nabiga qabsatay maalinba inbaa kaa tegi kuwo kalaa kuu iman barti lagugu iman nin derbiga markuu soo taabtuu soo noqonaya nin markuu derbiga soo taabtuu soo noqonaya idan waxaa weya ikhwati fi illaahi hore sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid maaragtay athawri raxmat ullaahi caleyh amiiru lmuminiin fi lxadiid boqol iyo lixdanka hijriga markuu hayuu dhintay ayaa wuxuu leeyahay kuufigaah ninka caalimka ah xadiidka ayaa markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay inama addiinu bilaaaar diintu waxay isku soo urursanaysaa aahaartii nabi maxamed ee lagu daydo iyo axaadiistii oo la qaato inama addiinu bilaaaar inama addiinu bilaaaar buu le marka saddex jeer buu ku celcelinaya diintu waxaa weeyaan aahaartii nebi maxamed oo la qaato aahaartii saxaabati rasuulilahi lagu daydo weeyaan ibn cabdilbar baa kitaabkiisa jaamic bayaan alcilmi wafadlihi ku naqlinaya waxaa kaloo uu sufyaan thawri wajadtu اlmra alاtibaac nuxurka cibaado iyo nolosha diinta oo dhan markii laisku soo ururiyo waxaan ogaaday bu inay itibaacu rasuul ay tahay halkaasay isugu imanaysa haddaad cibaadatin salaad rasuulka ku dayo soom haddaad doonaysa tadawuc iyo farad wuxuu doonaada rasuulka ku dayo xaj haddaad rabtid rasuulka ku dayo zaka haddaad rabtid inaad bixisa rasuulka ku dayo shay kasta oo dhan itibaac inuu yahay baan ogaaday buu leehay wuxuu leeyahay imaamka la yihahdo maaragtay cabdillahi bin mubarak raxmat ullaahi calayhi turkigu asalkiisa ahaa taarikh dheera wuu leeyahay caalim muxuu ahaana mujaahid ah oo rabbaani ah iqana ah boqolsideetaniyo hijriga ah, markuu ahaa ayuu dhintay ayaa wuxuu leehay abdullahi bn maaran liyakun aladii tactamidu calayh liyakun ha ahaada aladii kii tactamidu calayh aad cuskanaysa had jeer huwa alahar xadiidka rasuulka ahaad waxaad cuskanaysa xadiidka rasuulka ahaad waxaad cuskanaysa yidhi wakhud qaada min alra'yi aqwaasha culimmadana waxaad ka qaadataa maa yufasir laka alxadiid xadiidka wax kuu fasirayo macnihiisa ku jilcinayo aqwaasha ka qaado laakiin ku dheganow aahaarta rasuulka ku dheganow khadiimbaqdaadi baa kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih iyuu kusoo naqlinaya aarkaas waxaa kale uu leeyahay maaratay cabdillahi bin umar wuxuu leeyahay qadaha iyo maxkamad haddii laguu dhiibo innagu hadda xukunka waan jecel lahay oo qofka soomaaliga haddii xukun loo dhiibo wadaadii wadaadlaan isku soo warodar hataa wadaadada laga reebi maayo waan anigaa safka hore ku jira xukun jacaylka xukun haddii loo dhiibo inaga waa isku tahniyena ah, war hebel mataqaana dhulkiiba dhadhaaba loo dhiibeyba maxkamad dadka inuu kala gooyaaba loo dhiibay war waa khatar wey inaad maxkamad lagu fadhiisiiyo waa khatar wey aad iyo aad ba khatar u tahay yaa wuxuu leeyahay dardaarmahay ayuu culimadii hore waxu arki jireen salafkii hore imtixaan iyo ibtila inay tahay in qaadi lagaa dhigo markaasu wuxuu yihi ida btuliita bilqada ninbuu u dardaarmaya niyow haddii lagugu imtixaan oo lagugu inaad qaadli noqoto oo meesha lagu geeyo qaadlinimaadkaas fa calayka bilathar buui nabiga ku dadaali taasaad ku badbaadaysaa xukunkaaduu ku badbaadaya wala dardaa nin la ibtileeyey oo la imtixaamay buu arkaa ninka qadaha iyo eh, eh, loo dhiibay haddii wuxuu yidhi aad qaadi lagaa dhigo oo imtixaamka aad ku dhacday ood gashi wuxuu yidhi facalayka bilaar aahaarta rasuulka ku dadaalbu fa inahaa laka cisma cisma iyo waxay kuu noqonaysaa badbaada ayay kuu noqonaysaa ikhwati filaahi wakhtigana wuu iska yaryahay aan u noqonna haddaba qofku hadduu inta karaankiisa uu isku dayo inuu nabi maxamed ku daydo rag iyo dumar wuxuu doonaa fawaa'iduu helaya maxay tahay aakhiro intaan la gaadhin ko waxaa ka mid a maxabada ilaahay annahaa tuxaqiqu maxabat allaahi lahu alla kalgacaylkiisa ayay u xaqiijinaysa ilahay baa ku jeclaanay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuun baa la yidhi itibaaca nabiga caleyh waxaad ku helaysaa maxabada alle subxaanau wa tacala ilahay baa kugu jeclaanay aaniyan waxaa kaloo keenaysa annahaa sababun ligufraani dunuub dembigaadana in lagu dhaafay sabab u noqonaysa dayashada nabi maxamed aad ku dayanaysa walow camalkaadu haba yaraadaba laakiin inta aad la timid ba waxay tahay in nabi maxamed ka sugnaatay bay tahay dembigaadaa ilaahay kugu dhaafay sabab buu noqday ilahay dembigaada kugu dhaafay qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum alla subxana wa tacala uleh dembigiinana ilahay baa dhaafaya itibaaca nabi maxamed raacdaan iyo dayashadiisaasaa ilahay idinku dembi dhaafaya waxaa kale oo fawaa'idda saddexaada ah imtiaalu liamri llaahi subxaanahu wa wey amarkii ilaahay baad fartoomaysaa nabi maxamed kudayashadiisa maxaa yeeley ilahi wuxuu le wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fanta idan nabi maxamed ninka ku dayda ilaahay awaamirtiisi buu qaatay oofiyey gabadha muslimaadda haddii rasuulka ku dayato awaamirtii ilahay bay u hoggaansamtay qofka ninka muslimka haddii nabi maxamed ku daydo awaamirtii ilahay buu u hoggaansamay oo uu fuliyey weeyaan kadalika qodobka kale afraad waxaa ku jira sunada nabiga oo la qaato rasuulka lagu dayda hiya ariiqu lwaxiid lmusil ila llahi subxaana wa tacaala wey waa ariiqa ilahay kugu xidhaaya wey wixii kaleo dhanna masduud wey jidadki kaleo dhan waa xidhan yihin jidka keliya ilaahay ku gaadhsiinaya waa jidka nabi maxamed raacitaankiisa wey kaa weya waa ku gaadhsiinay ama wixii kaleo dhan waa waxaa weeyaan waa badi wey qodob kale shanaadee fawaaida laga helaya waxaa weeye sunada nabiga oo la raaco ama itibaac ciisa waxay noqonaysaa alahdu biwasiyati mustafa calayhi salaatu wasalaam dardaarankii rasuulkaad qaadatay oo rasuulku muxuu yidhi calaykum bisunnatii wa sunati alkhulafaaءi araashidiin almahdiyiin caduu calayha binawaajid rasuulku idan dardaarankii rasuulkaad ka rumaysay ood qaadatay ood u dhegoluglaatay wey haddaad sunnada nabiga ku dhaqantay qodobka lixaad ee faa'iidadeeda waxaa ka mid a ah, annahaa cismatun liman lazimaha qofka laazima sunnada nabiga calayh salaatu wasalaam oo ku dhaqma kuna dhaqa dadka uu mas-uul ka yahay ilaahay wuxuu kaga badbaadinhayaa bidcooyinka iyo baadida iyo fitanka iyo masaaibta dhacaysa buu ilahay kaga badbaadinaya fainahaa laka biidn illaahi cismatun buu yidhi cumar bin cabdicaiz ninka uu maarata la hadlay cismo imaamu zuhrina sidaasoo kale u lehay imaamu zuhri maxamed bin shaaba zuhri raxmat ullahi alay taabici sakiiru ahaa boqol labaatan iyo shantii boqol labaatan iyo afartii hijri marku ayuu dhintay marka wuxuu leehay cismo weeye waa maanic weeye way kaa waxay kaa xijaab waxay kaa hor istaagaysaa wixii kale oo kugu iman lahaa masaa'ibtii iyo baadidii iyo bidcadii iyo khuraafadii iyo fitankii iyo shirkiyaadkii wixii aad ku dhici lahayd ayadaa kaa ilaalinaysa faa'iidada toddobaad alahdu bisunnati walzuma sunnada oo la laazimo oo la qaato tasdiiqun likitaab illah kitaabka ilahay rumayn aad rumaynaysiwaa rumayn kitaabka ilahi ad rumaysa maxaa yeele sunnadu kitaabka allay sharxaysaa idan sunnada nabigood ku dheganaati waa tasdiiq kitaabka ilaahay aad rumaynaysa marka iyo xoojinaysa waxaa kaloo ay leedahay waistikmaalun liaacati illahi daacada ilaahay wixii kaa dhinnaana way ku dhammaystiraysa wa quwatun calaa diini illaahi diinta ilaahayna xoojis bay u tahay sunnada nabiga qofka qaata diinta ilahay buu xoojinaya diinta ilahay buu nooleeyey qofka sunnada ka tagana diinta ilahay buu burburiyey garhkii baad xiirtay isbaal baad la timid wixii o dhan baad samaysay waxaad ribadii baad qaadatay waxoo dhan baad samaysay markaa xantii qiibadii baad la timid sunadii o dhan xaggaysaad ku dhufatay gabadhi xijaab laan maarata tabaruj iyo sufuur bay la timid iyo qaawanaan maxram la'aan bay safartay xuquuqdii zawjkeedii ku tumatay wahaakada wixii oo dhan idan sunada nabi maxamed haddaad ka tegti waxaad la imanaysaa halaag baad la imanaysa halaag baad la imanaysa idan quwatun calaa diin illaahi wey diinta ilaahay xoojiskeeda sunnada nabigoo la qaato wey haddaad rabti inaad diinta ilaahay u gargaarti diinta ilaahay gargaaraheedu waa inaad sunnada ku dhaqanto oo sunnada noolaysa oo sunnada laga tegay noolaysa oo dadkaada ugu yeedh oo aduguna laga arka alqudwa alxasana wey qudwa alxasana qodob kale ee maaragtay waxaa kale oo ina ay e, fawaidda ka mid a ah, man camila biha muhtadin qofka ku dhaqma ilahay baa hanuuninhay waman istansara biha gargaar qofka ku weydiistana fahuwa mansuur sunnada nabiga ood ku dhaqantay ilahay baa kuu gargaarhaya jundun min junuudillahi baa ilahay kuu soo ilahay baa ku garab istaagahaya liixyaa sunnati nabiyi calaysa darteed baa ilahay kuu gargaarhaya oo ilahay ba subxaana wa tacaala gaaladeed ku dhex noolay ba ilahay kaasii jeedinaya iyo wixii lamidka waxaa kale qodobka kale ay leedahay oo sideedaada fawaa'ideeda man itabaca maarata walazima sunata nabiyi calayh isalaatu wasalaam fahuwa muwaafiqun hadya salafi saalix sunnada nabiga qofka daa'ima hadyigii salafka ayuu waafaqay abubakar iyo cumar bin khadaab iyo cali bin abi aalib iyo cuثmaan bin cafaan iyo maad sacd bin awaqaas iyo abu saciid alkhudri iyo jaabir bin cabdilaahi iyo raggii oo dhan ee saxaabadaha ama taabiciintii saciid bn musayba maaragtay curat bn zubayr iyo salim bn cabdilaahi iyo abu salamata cabdiraxman bn cawf iyo raggaa imaam shaabi zuhri iyo raggii rag ahaayo o dhan baad raacaysa dhinaca kale baa usoo kaxday imaam maalig iyo axmed bn xambal iyo imaam shaafici iyo abu xaniifi iyo awsaaciyo yaxya bn saciid alqaطaan yaxya bn saciid maarata yaxya bn maciin iyo raggii lamidkaa ah cali madiini raggaasoo dhan baad raacaysa baahadii weli baad qaadanaysa qodob kale sagaalaad waxaa safiinat najaad wey safiinat najaad kitaab yaroo fiqigeenni shaaficigaha laga bilaabi jiray yaa yaqaan maxaa la dhihi jiray safiinatu salaad waa doontii salaada wey safiinatu najaad waa doontii badbaadada wey sunnada oo lagu dheganaado waa doontii ku badbaadinaysa wey ood kaga badbaadaysa bidcada kaga badbaadaysa gaalnimada kaga badbaadaysa shubhada kaga badbaadaysa wuxuu dhan sida imaamu zuhri yiri raxmatullaahi calayh uu yidhi alictisaamu bisunati najaatun weeyaan qodobka kale kow tobnaad waxay noqonaysa waxaa weeyaan annahaa nuurun wa burhaanun weeyaan nuur iyo burhaan wey nuur iyo burhaan weeyaan markuu qofka sunnada nabiga haysto iftin nuur nuur baa ka muuqda iyo xujo aad u xoog badan buu haystaa wa ra'yuna wey wixii aan sunno ahaynna waa mugdi wey weligaaba hebel hebelkiisa soo qaado qaala fulaan iyo qaala hebel iyo qaala rasuululahi wax isku mid lasoo garab dhigi karo ma wax laisgarbar dhigi karo ma noqonayso ikhwati filaahi waxaanu kaga gubay wakhtigii waa gabaabsi weeyaan maraajicda itibaacu rasuul cinwaan ka dhigata ama atamasuku bisunati nabiy cinwaan ka dhiga headlan ka dhigeen ama baabun fii luzuumi sunati nabiyi kutubta salafkeenna haddaad akhrin ardadii ka badanta imaam bukhaari oo kale kitaabkiisa saxiixa baab dhanbu wuxuu leeyahay kitaab alictisaamu bilkitaabi wasuna buu leeyahay alictisaam qabsasho bilkitaabi kitaabka qur-aanka la qabsado iyo wsunati sunada rasuulka la qabsado badbaado weye marka baab dhan buu ka dhigaya alimaam abu daawuud kitaabkii sunanka wuxuu leeyahay baabu maarata kitaab sunna buu baabaysan marka wuxuu leeyahy baabun fii luzuumi sunnati buu leeyahay sunnada nabigu la laazimo markaas haddana wuxuu leeyahay baabun maaragtay itibaac oo kale ibnu maaja kitaabkiisa sunanka asna wuxuu leeyahay baabu itibaaci sunnati rasuul calayhi isalaatu wasalaam itibaac sunnada nabiga la raaco alimaam ibni xibbaan albusdi kitaabkiisa saxiixa ibnu xibbaan saddex boqol kontan iyo afartii buu dhintay ibn maajah maarata laba boqol iyo maarata toddobaatan iyo shantii buu dhintay abu daawuud laba boqol todobaatanibn eh, eh, maajah laba boqol toddobaatan iyo sagaalkii toddobaatan iyo shantii laba boqol toddobaatan iyo shantii waa abu daawuudna laba boqol toddobaatan iyo shantii iyo ibn maajah is wakti ba ahaayeen imaam bukhaarina waad garanaysaan laba boqol kontan iyo lixdii buu ahaa wuxuu leeyay ibn xibaan saddex boqol kontan iyo afartii buu asna kitaabkiisa saxiixa wuxuu leeyay ibn xibaan baabu alictisaamu bisunnati wamaa yatacallaqu biha naqlan wa amran wa zajran buu leey kitaabka sunada nabigoo la qabsado iyo wixii ku shaqale la halmaal xagga qowlka iyo xagga amarka iyo xagga nahyigo laga istaag iyo wixii lamidka kadib haddana wuxuu sheegaya haddana baabka wuxuu leeyahay dikru اlakhbaari cama yajibu cala almar'i min luzuumi sunati اlmustafa bu haddana baabaysanaya akhbaarta lasoo naqliyo waxa waajibka ku ah qof kastaoo muslima inuu sunada nabiga laazimo alimaam abulqasim hibat ullahi abari kitaabkiisa lalakayi kitabka ninka sharxu sunna afar boqol iyo siddeed iyo tobanka hijriga ayuu dhintay kitaab aad u weyn aayad qayma oo marjica caqiidada iyo sunnadaba la dhihi karo aad u weyn ya wuxuu soo naqlinaya soo baabaysanaya siyaaqu maa ruwiya can الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam fi اlxahi cala اtamasuki biاlkitaabi wasunna buu leh wa can الصaxaabati wالtaabiciina waman bacdahum saas usoo baabaysanaya kadib baa marka waxaan ku khatimaynaa imaam abu zurca raxmat ullaahi calayhi imaam aljarxi watacdiil ahaa ayaa wuxuu leeyahay hadal nin ardadiis ama meeshuu fadhiyey fadhiyey baa gabay tiriyey isagoo ka hadlaya ardaygaas wuxuu ka hadlayey sunnada nabigaoo la qaato qiimaha ay leedahay iyo aqwaasha basharka iyo dadka kaleoo la qaadanhayo ee maaragtay say yihiin ay u kala fog yihiin ayuu markaa bayd mariyey kadibna abuurca in badan buu baydka ku celcelin jiray macanaheedu maaha in la leeyahay aqwaasha hala tuuro aqwaasha culimmada waxa sunnada kuu iftiiminayo kuu xoojinaya sharxeeda laga qaadan laakiin nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam baa lagu daynaya shaacirka markaa wuxuu yidhi diinu nabiyi muxamadin ahbaaruhu <clears throat> diinu الnabiyi muxamadi ahbaaruhu nicma almatiyatu lilfataa aahaaruhu laa tacdilana can اlxadiiثi waahlihi faالra'yu leylu wاlxadiiثu nahaaruhu wuxuu leeyahay diinu الnabiyi calayhi الsalaatu wasalam nabiga diintiisa muxamadina ahbaaruhu ahbaartiisa weeyaan nabi maxamed diintiisa waa ahbaartiisa axaadiistiisa aqwaashiisa iyo afcaashiisa weeyaan nicma almatiyatu lilfata wiil ama dhallinyaro waxa uu gaadiid ka dhigta waxaa ugu fiican aaaruhu nabi maxamed raadkiisa inuu raac taasaa gaadiid maarata qiime ugu filan laa tacdilanna can alxadiidi wa ha ka leexanin marnaba xadiidka iyo ahlulxadiid ha ka leexanin dariiqadooda hadda sunna nabi rabta calayh salaatu wasalaam laa tacdilanna can alxadiidi wa ahlihi laylun wixi aan sunnaha ahayn oo aqwaala waa habeen waa mugdi walxadiidu nahaaruhu xadiidka rasuulkana waa iftiin iyo maalin weeyaan marka ikhwati fillaahi waxaa loo baahan yahay inaan arrintaa ku dadaalno inaan arrintaa ku dadaalno salafkeenna hore habkay u dhaqmi jireen waxaan kusoo khatimahayaa beytkaas iyo nubdo yar waxaa la yidhaahdo dhammaanteen taariikhdeennu waan daba go'onnay salafu saalix baa la yidhahda man huma salafu saalix wax ma ka taqaanaan taariikhdooda imaamu shaafici haddii waa goormuu dhintay ma garanaysaa madhabkiisaadna haysataa way yartahay inaadinta laga inay garato way yartahay sidaa markaa ugu dayan laba boqol iyo afartii bu imaam shaafici dhintay laba boqol iyo afart boqol iyo kontonkiina wuu dhashay boqol iyo kontonkaa wuu dhashay abu xaniifa ayaa dhintay alimaam abu xaniifa raxmat ullahi caleyh boqol iyo konton hijri markuu aha ayuu dhintay imaam shaafici baana dhashay waktigaas kadalika imaam axmed bin xambal laba boqol afartan iyo kowgii buu ahaa yuu dhintay imaamu maalik boqol toddobaatan iyo sagaalkii buu dhintay shucbat bn xajaaj boqol iyo lixdankii buu dhashay yuu dhintay oo imaam jarx watacdiil muqaabilkiisa isku qarnahayeenoo muctadil ah sufyaan thawri weeye boqol lixdan iyo kowgii buu ahaa yaxya bn saciid alqataan mutashadid ninka saaxibu ljarx watacdiil cabdiraxmaan mahdi asaga isku qarni baayeen waa meeshuu imaam dahabi uu ku leeyahay idaa jaraxa yaxya bn saciid alqataan iyo cabdiraxmaan ibn mahdi ninka ay qabtaan oo ay wax ka sheegaan laa yakaadu an yandabil buu le jurxuhu marnaba inuu bogso lagama baarqo kama dhaan wax ka ayuu le ninka qabtaan labadood waa isku qarni bay ahaayeen boqol sagaashan iyo sideeddii cabdiraxmaan mahdi iyo yaxya bn saciid alqataan boqol sagaashan iyo sideeddii bay ahaayeen yaxya bn maarta axmed bin axmed laba boqol afartan iyo kow ahaa ninka muqaabilkiisa muxuu ahaa yaxya bin muciin oo xagga tashadudka aad u adag laba boqol soddon iyo saddexdii buu ahaa cali bn madini baa isku qarni ahaayeenoo laba boqol soddon iyo afartii wasnaha oo ku imaam bukhaari uu leeyahay ma maaragtay shaksi markaan hor fadhiis aan is yareeyo ama aan yarayso naftayda ma arag ilaa cali madiin mooyaan laba boqol soddon iyo afartiba imaam buhaari laba boqol konton iyo maaragtay lixdii buu ahaa abu daawuud laba boqol maaragtay toddobaatan shantii buu ahaa imaamu tirmidi laba boqol toddobaatan iyo sagaalkii buu dhintay ibnu maaja laba boqol toddobaatan iyo maaragtay shantii buu dhintay maaragtay wahaakada saasay sanad ninka la yihahdo ibnu jariir tabari saaxibu mufasiriin saddex boqol iyo tobankii buu ahaa imaamu nasaai saddex boqol iyo saddexdii buu dhintay awa salafkeenni taariikhdooda wax ma ka taqaanaa waa mar ibnu khusayma saaxibu sunna saddex boqol iyo tobankii buu ahaa almarwazi maxamed nasr almarwazi saddex boqol iyo tobankii bu ahaa yuu dhintay wahaakada ibnu xibaan saddex boqol afartan saddex boqol konton iyo afarti waa ardaygiisii oo ahaa ninka la yidhahdo cabdillahi alxaakim saaxib almusadak afar boqol iyo shantii buu ahaa ayuu dhintay ardaygiisii kale imaam maarata bayhaqi oo lafdhabarta shaaficiyada ah afar boqol konton iyo sideeddii buu dhintay muxii sunna ninka bagawi wuxuu dhintay shan boqol iyo lix iyo tobankii buu dhintay kitaabka sharxu sunna maraajideeni ulmadaaimaam raafici awe marjica ugu ee shaaficiyadu ay tiigsato awe imaam raafici lix boqol iyo labaatan iyo saddexdiibu ahaa imaamu nawowi taarikhday ahaa lix boqol toddobaatan iyo maarata lixdii buu ahaa awey taariikhdii culimmade alciz bn cabdisalaam lix boqol iyo lixdankii buu ahaa awe almaqdasi raggii o dhan taariikhdooda awe ibnu qudaama waxaa laydinka baahan yahay maraajicideenni iyo culimmadeenni salafka taarikh laakiin ciyaartooyga waddanka joogidu waa wada garanaysa taarikhyahooda xukunka waddanka soomaaliya axzaabta waa wada garanaysa war taariikhda mugdiga aanu kaga jir taariikhda salafka aanu ku dayanayno taariikhdooda aanu kacno oo aanu baranno imaamu dahabi toddobaboqoaaaansideeduha ibnu taymiya toddobaboqolabaatansideeduha wahaakada saasay salafkii ahaayeen raggii saasay ahaayeen iskagaba dambeeya ibnu daqiil ciid wuxuu ahaa toddoba boqol iyo kowdii buu ahaa haweenkuu dhintay buu maarata ibnu kaiira dhashay ibnu kaiir toddoba boqol toddobaatan iyo afartii buu ahaa sidaasay culimmada salafkeennii ayay ahaayeen taariikhdooda inaan baranno oonu aanu meeshaan u noqonayno aanu garanayno laakiin haddaad daba go-an tahayba ooda garanayninba ood islaamku inuu sidan iska ahaa waa er alkhabiib albaqdaadi xaafid almashriq afar boqol lixdan iyo saddexdu yuu xaafid almaqrib muqaabilkiisa ah, ibn cabdilbar oo andalus waddanka la dhihi jira ama sbain asna afar boqol iyo lixdii maaha muxuha lixdan iyo saddexdii maaha ibn xasmi saaxib maarata almuxalla afar boqol konton iyo maaragtay shantii buu ahaa wahaakada raggaaswaxaa la rabaa ikhwatii fi illaahi salaf baan rabnaa inaan ku dayanno taariikhdoodiina ma garanin sems waafajina gabdhihii taarikhda haddaan gala sidoo kale waa fara badan yihiin oo gabdhihi haddadaan raggii maad sheegteen oo gabdhihii salafka ayaguna haddaan majaalha le waanu sheegaynaa taariikhdooda wakhtigii dhasheen iyo wakhtigii dhinteen saasaa qofka la rabo inuu sunnada ku dhaqmo dadkii ehli sunnaha baadaada garanayn asxaabulxadiid haddaad wax ka garanayn intaad xadiid ka helaysaa xaggeed wax ka keensanaysa alcuqayli ibnu cabdi raggii o dhan ah wey maarata wixii o dhan ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaa baasma xusn wasifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa sunnada ku dhaqma kuwa nabi moxamed calayh isalaatu wasalaam raaca allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca waarina albaila baila warzuqna ijtinaaba allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wafi alaakhirati xasanata waqina cadaab annar wsala allahu cala nabiyina muxamedi wcala alih wasaxbi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxat ullah barkatu jazakum